بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب علامات الجزم والجزم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون فحذف نون الرفع قد عن يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم وبالسكون اجزم مضارعا سليم من كونه بحرف علة ختيم إما بواو أو بياء أو أليف وجزم معتل بها أن تنحذيف والنصب ذي واو وياء يظهر وما سواه في ثلاث قدروا فالنحو يغزو يهتدي يخشى ختيم بعلة وغيره منها سليم وعلة الأسماء ياء وأليف فالنحو قاض والفتى بها عريف إعراب كل منهما مقدر فيها ولكن نسب قاض يظهر وقدروا ثلاثة الأقسام في الميم قبل الياء من غلام والواو في كمسلم يأضمراد والنون في لتبلون قدراد المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تغرب فأول القسمين منها أربعون وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنسبه بالفضح مطلقا يقع وخفض الاسم منه بالكسر التزيم والفعل منه بالسكون منجزيم لكن كهندة للنسب انكسر وغير مصروف بفضحة يجر وكل فعل كان معتلا جزيم بحذف حرف علة كما علم والمعربات بالحروف أربعون وهي المثنى والذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفعه الأليف ونسبه وجره بالياء عريف وكالمثنى الجمع في نسب وجر والرفعه بالواو مر واستقر والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالآلف والخمسة الأفعال رفعها عريف بنونها وفي سواه تنحذيف بسم الله الرحمن الرحيم باب علامات الجزم icraabka intii ugu dembeeyey oo intii ugu dembaysay oo jasmaha ah ayaynu maanta qaadanaynaa fasalkan xagga dambe aynu ka raacinay waa imtixaan oo cashir cusub ma aha fasalka horunbaa cashir caadiya ah fasalka dambe waa imtixaan ardaygii soo akhristay ama soo fahmay lagu imtixaanayo oo lagu kala ogaanayo fahankiisu intuu leegyahay baabu calaamaati aljasmi waxaynu halkan ku arki doonnaa insha allahu tacaalaa ficilada la jasminayo iyo calaamooyinkooga labadaa qodob ayaynu ku wada baran doonnaa haddaba ficilada la jasmiyo sidaynu kutubtii hore ku soo dhigannay saddex ficil ayay ka kooban yihiin inuu ficilku yahay saxiix iyo inuu ficilku yahay muctal iyo inuu ficilku yahay afcaalulkhamsa saddexdaasay ka kooban yihiin waxaa kalaynu odhan karnaa ficiladan la jasminayaa shan ayay noqonayaanoo shanta ay noqonayaan waa saddexda muctal iyo saxiixa iyo amhilatulkhamsaha ayay noqonayaan waljasmu jasmo waljasmu jasmo fil afcaali في la jasmiyo bisukuuni sukuun ayuu ku sugnaaday waljasmu jasmo fil afcaali ficilada la jasmiyaa bisukuuni sukuun ayuu ku sugnaaday waa in la sukuuniyaa ficilada marka ow xadfi xarfi cillatin xarfu cillo xadafkii ayuu ku sugnaaday ow nuunin amase nuunka xadafkiisa ayuu ku sugnaaday waxaynu ognahay culimo ficilka marka la jasminayo saddexdaa calaamadoodun baynu ka raadinaynaa inaan sukuun ku jasminno iyo inaan xadfu xarfulcillo ku jasminno iyo inaynu xadfu nuun ku jasminno saddexdaa mid ahaan ayaynu ku jasminaynaa sheekhu wuxuu yidhi markuu taa ka hadlayey waljasmu jasmin filafcaali ficilada la jasmiyo ficiladaasi waa saddexdii ama shantii saxiixulaakhirkii sida yadribu oo kale marka la jasminayo ama muctalulaakhirka saddexdiisii qaybood ama afcaalulkhamsihii waljasmu jasmu filafcaali ficilada la jasmiyaa bisukuuni sukuun buu ku sugnaaday waa in la sukuumiyo oo sukuun baynu calaamatljasmihiisii ka dhigaynaa ow xadfi xarfi cilatin xarfu cillo xadafkii ayuu ku sugnaaday hadduu yahay muctalka saddexdiisa qaybood ka wowga ku buko ee yadcuu ah wowgaa la xadfiyo dammaa loo reebi lam yadcu baa la odhan ka ya'da ku buka ee ya'tii ah ya'daa la jariyo kasaraa la reebi lam ya'ti baa la odhan ka alifka ku buka ee yakhshaa ah alifkaa la jariyo fadxa ayaa loo reebi lam yakhsha baa la odhan faxadfu nuuni rafci afcaalu khamsaha iyo xadfu nuunkiibuu ka bilaabay faxadfu nuuni rafci nuunka nuunu rafcaha la yidhaahayo ee lagu rafciyo ficilka xadafkiisu qadcan go'naan yelzamu wuu waajibayaa fi lkhamsati shantii dhexdooda alafcaali ee ficilada ahaa xayu tujzamu marka la jasminayo wuxuuna yidhi afcaalulkhamsaha in nuunka laga xadfaa go'naanba waa waajib wax laga shakiyayo ma aha wax la laysweydiinayana ma aha waa war la hubo in afcaalulkhamsaha nuunkiisa la xadfayo haddaba haddii yaquuluuna jasmi lagu yidhaa nuunka jaroo lam yaquuluu dheh haddaa yaquulaani jasmi lagu yidhaa nuunka jaroo lam yaquulaa dheh haddii taquuliina jasmi lagu yidhaa nuunka jaroo lam taquulii dheh fa xadfu nuuni rafci nuunka nuunurafcaha ah xadafkiisu qaطcan go'naanba yelzamu wuu waajibayaa fi lkhamsati shantii dhexdooda ayuu waajibi alafcaali ee ficilada ahaa xaysu tujzamu meel kastoo la jasminayo haddii ficilka ha la jasmiyaba la yidhaa nuunkiisii iska xadaf wa bisukuuni sukuun ijzim ku jasmi mudaarican mudaaric mudaarica oo salima ka badbaaday min kownihi ahaantiisa khutimo mid lagu khatimay uu yahay bixarfi cillatin xarfu cille ficilku hadduu ka badbaado in xarfu cille lagu khatimo sukuun baa lagu jasminayaa buu ina yidhi ficilku hadduu saxiixul aakhir yahay sukuun baa lagu jasminayaa buu ina yidhi wa bisukuuni sukuun ijzim ku jasmi mudaarican mudaaric mudaarica oo salima ka badbaaday min kownihi ahaantiisa khutimo mid lagu khatimay uu yahay bixarfi cillatin xarfu cille hadduu ficilku saxiixba noqdo oo xarfu cille uu ka badbaado sukuun baa lagu jasminayaa yelidudii maxaad odhan haddaba yelidudii lam yelid baad odhan yuuladudii maxaad odhan yuuladu lam yuulad baad odhan sukuunka ayaynu ku jasmini markaa imaa biwaawin wow in lagu khatimo muctalka maxaa lagu gartaa waa ka wowga ku dhammaada eeg imaa biwaawin khutimadiibuu ku xidhmayaa imaa biwaawin wow in lagu khatimo sida yatlu oo kale ow biyaa'in amaye in lagu khatimo sida yahdii oo kale ow alifin alif in lagu khatimo sida yardaa oo kale saddexdaasaa muctalka mid ahaan lagu khatimaa ama wow baa lagu khatimaa ama alif baa lagu khatimaa ama ya baa lagu khatimaa muctalku saddexdaasuu mid ahaan ku gebagaboobaya wa jasmu muctallin ka buka jasmintiisa bihaa xuruuftan saddexda ah ku bukaa an tanxadifa inay xadfoonto weeyi saddexdan xarfu cille ka ku buka marka aad jasminaysana waa inaad xadaftaa uun yadcuu maxaan odhan la markaan ku daro lam yadcu baan odhan wowgii baan jari ya'tii maxaan odhan la markaan ku daro lam ya'ti baan odhan yardaadii maxaan odhan markaan lam ku daro lam yarda ayaan odhan bal haddaba waxaad ila eegtaa waxaa laga yaabaa inaynu aragno carabta dhexdeeda gabayaa wowgiioo la sugayo ama ya'diioo layska sugayo ama alifkiioo la sugayo waxa dhici kara in ficillo noocaaya aynu aragno ayaa dhacda ama in badan aynu arki doonnaa haddaba taas ayuu sheekhu ka hadlayaayo wuxuu ku yidhi xarfucillaha waa in la jaraa waana arrin laga wamidaysan yahay oo layska waafaqsan yahay gabayga bal ka warrama bogga saddex iyo lixdanaad ku qoran dabcadaydan saddex iyo lixdan waa wowgiiyo intaa la jasmiyo ficil uu ku jiro haddana aan la xadfaynin wuxuu yidhi ninka gabayaagi ihi hajowta zambana uma ji'ta muctadiran من هجو زاabana lm thjuu walaa amtadacii hajowta waxaad cayday buu yidhi hajowta ta'daasi way kor dhignayd ta'daa la goday way kor dhignayd oo hajowtuba inoo qorana waa khalad hajowta waxaad cayday zabbaano ninka zabbaan la yidhaa ayaad cayday sawdiga zabbaan caayay uma ji'ta waa timid muctadiran adigoo u cudurdaaranaya waxaa timid haddana adoo cudurdaaranaya oo iga raalli ah howleh muxuu ka cudurdaaranayaa min hajwi zabaan zabaan buu ka cudurdaaranayaa wuxuu idhi lam tahjuu ninkaa maadan caayin kol haddaad cudurdaarasho la timid walam tadac iskamaanadna daynin kol haddaad cayday wuu ku haystaayo war ninka haddaad u badheedhood caydo maxaad ugu cudurdaaratay buu leeyahay weylan marka hore waad u badheedhaye haddaad cudurdaarkii raacisay maanadna caayin buu yidhi oo cudurdaar baad ka daba keentay maanadna daynin oo ku calool fayoobaan maayo oo kolley afkaad u kala qaaday oo waxaanaad ku tidhi buu leeyahay innaga maxalushaahidkeennu waxa weeye hajawta zabbaana uma ji'ta muctadiran min hajwi zabbaana lam tahjuu walam tadaci lam tahjuu saxdu maxay ahayd in maxay la yidhaah lam tahjuu inuu maxay yidhaah bay ahayd wowga inuu jaro carbeed oo maxay ugu dhawaaqo jiimka inuu ku daayo lam tahaju inuu yidhaha lam tahaju oo jiimka ku jooga ayay ahayd lam tahaju oo jiimka ku jooga laakiin waxaa sheekha loogu xambaaray daruura oo gabayga ayaa keenaya in codkan la jiido gabayaa kale gabayga isle gabaygaa uun ku xiga nin baa geel laga dhacay ninnina bani ziyaad la yidhaha baa geel laga dhacay geel irmaan baa laga dhacay markaasuu nin og in geela la dhacay ayaa soo qaylo tegey qayladhaan ayuu bixiyo reerkii ayuu yimid niman wuxuu arkay meel si deggan iskaga fadhiya oo iska shaxaya oo waxaaba ogayn markaasuu gabaygan ka dul tiriyey wuxuu yidhi alam yaatiika walanbaa'u taanmi bimaa laaqaad labuunu bani ziyaadin alam yaatiika war miyaadan ogayn miyuuna kuu iman walanbaa'u wararku tanmi way iska soo daba dhacayaane bimaa laaqad wixii ay la kulantay labunu bani ziyaad ina bani ziyaad geeliisii irmaanaa waxa ku dhacay miyaadan ogayn buu yidhi weli warku wayse soo tarayaan buu hadda raaciyey xaqiiqadu weli way inaga maqan tahaye ninkaa geeliisii irmaanaa geela irmaan wuxuu u soo qaatay tusaalaha geela irmaan shucuurka iyo dareenka ayuu kicinayaa waa neef irmaan oo ubadka loo liso oo sidaynu ognahay dee il xaafadda dhaqaalaheegu uu ku tiirsan yahay ah kaasaa laga qaaday niman aan lahayn baa qaaday gardariyo dulmi bay ku qaadeen war meesha ka kaca ninka geela la soo dhiciya alam yaatiika war miyuuna kuu iman wal anbaa'u wararku tanmi way isa soo tarayaane bima laaqad waxa ay la kulantay labuunu beni ziyaad ina beni ziyaad geeliisii irmaanaa halka gabayaaga maxalushaahidkeennu waa maxay wuxuu yidhi alam yaatiika saxdu maxay ahayd inuu maxay ugu dhawaaqay ahayd inuu ya'da xadfo oo ayaa isku xigaan kaafka iyo taadu inay isku xigaan uu yidhaa alam yatika bay ahayd alam yatika alam yatiika buu yidhi markaa alam yatiika haddaba waxyaabaha noocaasoo kalea ah markaynu aragno daruuraa lagu xambaarayaa daruuratu shicir baa lagu xambaari doonaa waynu ognahay sheekhu wuxuu yidhi taa markuu ka hadlayey wa jasmu muctallin ka buka jasmintiisa bihaa xuruuftan saddexda ah ku inay xadfoonaato antaayari waa masderiyo antaayari waa masderiyo masderka ay dhalaalinaysaana muxuu noqonaya alinxidaaf buu noqonayaa laakiin nasiibka sheekheenna kitaabka sharxay halkaa alxadfu min masderka odhan jiray tanxadifa masderkeegu xadaf maaha ee alinxidaaf baa la yidhaah laakiin macnahay ku habboon tahay baa xadafa nasbu dii waawin muctalka in la jasminayuunbuu inoo sheegay ficilada muctalka ah ka wowga ku buka ka yada ku buka ka alifka ku buka saddexdaba waxaa lagu jasminayaa xadfu xarfulcille iyagii baa la xadfaya nasbihii buu dib ugu noqday oo nasbuu cashirkeennii shalay aan soo dhigannay buu ahaaye miyaynaan shalay soo dhigan nasbaha shalaynu soo dhigannay shalay cashirkeennii aan dhiganaynay ayuu ahaa nasbuu sidaynu ognahay oo waa kii sheekhu calaamaatu nasba markuu ka hadlayey cashirkeennii shalay markuu calaamaatu nasbaha ka hadlayey waa kii ina lahaa fansib bifatxin maa bidammin qad rufic ilaa ka hindaatin fa fatxuhu munic halkaa maxaa soo gelaya ficilka muctalkaa oo dhan ka wowga ku buka ka yada ku buka ka alifka ku buka saddexdaba nisbooga halkaa shalay cashirkaasay soo galeen hadda dib buu usoo celiyey muxuu dib ugu soo celiyey sharax yar buu dareemay inay cashirkii shalay ka maqnaa saddexda muctal marka la nasbinayo ka wowga ku buka daahiri yada ku ka daahiri ka alifka ku bukana farxadu way ku qadarnaani saddexda muctal noocaa ah ayaa looga kala shaqaynaya ka wowga ku buka maxaynu nidhi ka wowga ku buka fadxadu way ka daahiri ka ya'da ku bukana fadxadu way ka daahiri maxaan odhan haddaba yadcuu ama yatluu haddaan doonayo inaan nasbiyo lan atluwa ilaa kitaab allah baan lan atluwa wowgaa waan fadxinayaa ya'tii haddaan nasbinayana maxaan odhan ya'tii lan yatiya yadaa waan fadxinaya ka wowga ku bukana waa la fadxin ka yada ku bukana waa la fadxin laakiin ka alifka ku buka way qadarnaani walan tardaa canka alyahuud taas ayuu ka hadlayaayo wuxuu yidhi wa nasbu dii waawin wowga ka u saaxiibka a nasbintiisu wayaa-in yada ka u saaxiibka a nasbintiisu yadharu wuu daahiri labadaba nasboog wuu daahiraya ka wowga u saaxiibka ana fadxadii way ka daahiri ka yada u saaxiibka ana fadxadii way ka daahiri maxaa halkaa haddaba mafhuumulmukhaalafa aynu ogaanay kolkay kawowga ka daahirto kaya'dana ka daahirto halkaa mafhuumulmukhaalafa ahaan maxaynu ogaanay ka alifka ku buka fadxihii ka daahiri maayo e wuu qadarnaanayaa oo fadxihii ma aha fadxa muuqda noqon maayo walan tardaa canka alyahuud iminka ma muuqanayo fadxihii sidaynu ognahay fadxihii muuqan maayo wuu qadarnaanayaayo mid qadaran ayuu noqonayaa wamaa siwaahu kan waxa ka soo hadha qadaruu way qadareen fi alaai saddexdaba way ku qadareen wamaa siwaahu kan waxa ka soo hadha qadaruu way qadareen fi alaai saddexdaba way ku qadareen haddaba saddexdaba waxaa lagu qadarayaa kanaynu soo sheegnay waxa ka soo hadha oo waxa kan ka soo hadhaa waa maxay nasbaha yaa ka soo hadhay odhan mayno nasbihii waxa ka soo hadhay rafco iyo jasma ka soo hadhay odhan mayno rafcoo qura ayaa ka soo hadhay baynu leenahay waayo jasmaha halkan hore ayuu ku soo faahfaahiyey oo halkanuu jasmaha inoo soo sheegay wa kii ina lahaa wa jasmu muctallin biha an tanxadif saddexda haddii la jasminayo saddexdaba xarfu cillaha laga jari saddexdaba xarfu cillaha laga jari marka la nasbinayo marka la jasminayo haddaba waxaynu ognahay culimo maadaamoo saddexdaba xarfu cillaha laga jarayo oo jasmihii uu sheegay nasbahana hadduu inoo sheegay yaa soo hadhay markaa rafcoo quraa soo hadhay rafcaha saddexdaba waa lagu qadaraya kawowga ku bukan yadcuu ayaynu ugu dhawaaqi wallaahu yadcuu ila daari salaam yadcuu dama ku qadaran markaa kayada ku bukanaya yamshii baynu odhanaynaa yamshi muxamadun ila lmasjidi dama ku qadaran ka alifka ku bukanaya rdaa ama yakhfaa baynu odhan oo yakhfaa almru calaya baad odhanaysaa arrinkaasi wiiga qarsoomay wa nasbu dii waawin wowga ka u saaxiibka a nasbintiisa wa yaain ya'da ka u saaxiibka a nasbihiisu yadharu wuu daahirayaayo wax muuqda ayuu noqoni wamaa siwaahu laba waxa ka soo hadhay kaa nasbaha ah oo rafcihii ah fi alaai saddexdaba waa saddexda muctal qadaru way ku qadareen fa naxwu iyo ka ah yahtadii iyo ka ah yakhshaa iyo ka ah khutima bicilatin cila lagu khatimay wa hayruhu kan hayrkiina minhaa cilada ayuu saliima ka badbaaday halkan sheekhu wuxuu doonayaa inuu inoo sheego ficilka muctalka ah iyo ficilka saxiixa ah daabidkoogu muxuu kala yahay maxaan ku kala gartaa ka muctalka ah iyo ka saxiixa ah maxaan kala idhaahdaa wuxuu idhi ficil kastoo wow ku dhammaada sida yaqzuu yaqzuu waxa uu naxwiya ilanawiyaqzuu buu ku yidhi yaqzuu ha odhanin haddaba iyo waxa lamidka ah ereyga naxw abaa la mid faa'iidaynaya haddaba yakzuu yaa la mida ficil kaste oo wow ku dhammaada ayaa la mida fa naxwu yakzuu yahtadii yaa la mida markaa ficilka yahtadii yaa la mida ficil kasteoo ya ku dhammaada ayaa la mida yakhshaa yaa la mida ficilka yakhshaa ah ficil kasteoo alif ku dhammaada ayaa la mida fa naxwu yakzuu yakzuu iyo waxa la midka ah yahtadii wayahtadii iyo waxa la midka ah yakhshaa wayakhshaa iyo waxa la midka ah khutima waxaa lagu gebagebeeyey bicillatin cillo iyo xarfu cillo ayaa lagu gebagebeeyey xarfu cillay saddexdaasiba ku bukaan wa hayruhu kan hayrkii ka aan saddexdaa ku gebagaboonin alifba'du maxay ahayd sideed iyo labaatan ama sagaaliyo labaatan saddexdaa markuu ku dhammaadunbuu muctal noqonaya shan iyo labaatanka xaraf ee kale hadduu ku dhammaado saxiix baa la odhan wa hayruhu kan hayrkiina minhaa cilladii ayuu saliima ka badbaaday halkaa sheekhu wuxuu inoo soo sheegay ficil muctala waxa la icraabayo buu inoo soo sheegay ficil muctala waxa la icraabayo ficilka muctalkiihi saddex buu ahaa inuu wow ku buko inuu ya ku buko inuu alif ku buko icraabkuna saddex buu ahaa in la rafciyo in la nasbiyo in la jasmiyo saddex saddex ku dhufo haddaba saddex saddex markaynu ku dhufanno sagaal sagaalkaa icraabood ayuu sheekhu kaga warbixiyey labada bayd iyo badh buu kaga warbixiyey wa jasmu muctallin bihaa an tanxadif waa saddex wa nasbu dii waawin wayaain yadharuna waa saddex wamaa siwaahu fi alaai qadaruuna waa saddex saddex sagaal icraabood ayaa intaa inoogu kala qoran markuu yidhi wajasmu muctalin bihaa antan xadifa saddexda halkaa uu ku sheegay waa saddexdee waa saddexdii jasmaha ka wowga ku bukoo la jasminayo ka yada ku bukoo la jasminayo ka alifka ku bukoo la jasminayo wajasmu wa nasbu dii waawin wa yaain yadharuna saddex baa sheeganoo waa markii nasbaha kolka laba waa manduuq ka wowga ku buka iyo ka ya-da ku buka labadaa nasbahoogu waa manduuq midna waa mafhuumo ka alifka ku buka waxaynu fahmayn inuuna daahirayna la qadarayo waa saddexdii nasbu halkaa ku sheegay wamaa siwaahu siwaahu siwa nasbi wey nasbaha wixii ka soo hadha oo jasmaha wuu soo sheegay rafco oo qura ah wamaa siwaahu fi alaai qadaruuna fi alaaidani waa saddexdii xarfu cille markuu ficilku wato ka wowga ku buka ka ya-da ku buka ka alifka ku buka saddexdaaba rafcihii waa lagu qadaray intaasina waa saddexdii kale sagaalkaa icraabood ayuu sheekhu inoo sheegay baydka shadriga hore imaa biwaawin ow biyaain wa alifna ficilku wuxuu ku bukooda ayuu ka hadlay ficilku muxuu ku bukoodaa xarfu cillaha ficilku uu ku bukoodaa waa saddex mid ahaan inuu wow ku bukoodo iyo inuu ya ku bukoodo iyo inuu alif ku bukoodo saddexdaasuu ficilku mid ahaan ku bukooda hadda wuxuu jeclaystay sheekhu inuu ismi muctala inagala hadlo ismiga muctalka ah inuu inoo sheego qaacidadiisu waa maxay xarafka uu ku bukaana waa maxay imise xaraf buu ku bukoonaya wa cilatu lasmaa'i asmaada cilladeedu yaaun ya weeyaan wa alifun iyo alif weeyaan wa cilatu lasmaa'i asmaada cilladeedu yaaun ya weeyaan wa alifun iyo alif weeye horta asalba asmaadu labay ku bukoodaan inuu ismigu wow ku buko iyo inuu ismigu ya ku buko labadaa mid ahaan weeyi waxaa haddaba halkaa inaga hadhay ismi wow ku bukoodaa ma jiro waxaana qaacidaa tidhaahda laa yuujad fii kalaami alcarab ismun mucrabun aakhiruhu waawun laazima qablaha damma af carabigaba laga soo heli maayo ismi mucrabahoo ku dhammaada wow laasima ah oo dama ay ka horayso af carabigaba laga soo heli maayo amaa se manduwaqa manduufa fi lcajamiyaat wa amaa duu wafuufa fi lxikaayaat ereyada qaarna waa iska cajami ereyada qaarna xikaaya ku jirta laakiin luqal carabiya laga soo heli maayo ismi aynu nidhaahno waa mucraboo wow ku dhammaada ma jiro ama yaa buu ku bukoonayaa ismigu sida alqaadi oo kale ama alif buu ku bukoonayaa ismigu sida alfataa oo kale wa cilatu lasmaa'i asmaada cilladeedu yaa-un um ya weeyaan wa alifun iyo alif weeye fa naxwu qaadin qaadi iyo waxa la midka ah qaadi waa kii ya-da wati alqaadi marka la yidhaah walfataa alfataa iyo waxa la midka ah bihaa cilladda ayaa curifa lagu aqoonsaday labadaaba waxaynu leenahay cilaa lagu aqoonsadayoo muctal baynu ula dhaqmaynaa qaadin iyo alfataa sidee la icraabaya kolkaa labadaa icraabkoogu waa lix icraabood bay leeyihiin labadaasi qaadin saddex icraabood buu leeyahay rafco iyo nasbiyo iyo jer buu leeyahay alfatana saddex icraabood buu leeyahay rafco iyo nasbo iyo jer buu leeyahay saddex mid kastiba saddex icraabood ayuu yeelanaya waa lix lixdaa icraabood ayuu doonaya halkan inuu inoo sheego icraabu kullin mid kasta icraabkiisa oo minhumaa labadan ka qaadiga iyo alfataa ah muqadarun waa lagu qadarayaa ereygaa muqadaruna ra'da fadxisani waa khalade iska damiya ra'da muqadarun dhaha oo damatayn siiya icraabu kullin mid kasta icraabkiisa oo minhumaa labadan ka tirsan muqadarun waa lagu qadarayaa mid kasta waa lagu qadaraya icraabkiisa oo waxaynu odhanaynaa ha lagu qadaro ayaynu odhan icraabu kullin minhumaa muqadarun waa lagu qadarayaa mid kaste fiihaa dhexdoodaa lagu qadari ereygaa fiihi waa bimacnaa calaa waxa fiicnaan lahaa inuu sheekheenna shaarixi ihi inoo qabto uu tilmaamo inay bimacnaa calaa tahay saasi aad bay u wacnaan lahayd ilaan qofku markuu kitaab sharxayo meesha waxa ku habboon wuu og yahay meesha waxa ku haboon wuu og yahay kolka ereyga halkaa ku habboon waa fii halku ina leeyahay inuu calayhaa yidhaahdo ayaa habboonayd ama wanaagsanayd muu fiihaa ay filcilla ay xarfihaa wa imalyaa wafii bimacnaa calaa wafii bimacnaa calaa mahaysin halka uu ku qabanayo safxadda shan iyo lixdanaad wafii bimacnaa calaa buu ku yidhi waa calayha waa laysla garanaya inaan xarafka dushiisaa lagu qadarayaaye dee dhexdiisa laguma qadarayo inkastay masaladani masale khilaafiya tahay oo aad u hadal badan masale aad khilaafiya wey xarafka iyo xarakadiisa yaa horeeya waa mas'ale aad u adag weeyaan icraabu kullin mid kasta icraabkiisa oo minhumaa labadan ka tirsan muqadarun waa lagu qadaraya fiiha ay calayha dusheedaa lagu qadari xarfu cillaha dushiisaa lagu qadari saddexdiiba waa la qadaray saddexdii icraabood marka la qadaray qaadin saddexdii baa loo qadaray alfatana saddexdii baa loo qadaray lix icraabood baa halkaa markaa inoo qadaran lix icraabood baa halkaa ku qadaran lixdii icraabood wuxuu ka soo reebayaa qaadin oo manquus ah markuu nasbaha yahay fadxihiisu way daahiraysaa walaakiin nasbu qaadin qaadin nasbihiisu yadharu wuu daahiraya halkaa yadharu ra'daasi way godnay walaakin nasbu qaadin qaadin nasbihiisu yadharu wuu daahiraya qaadin inoo nasbiya xilligaa inoo fadxiya oo fadxuu ha daahiro ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi ajiibuu daaciy allah daaciya waa qaadin oo kale waa markii la nasbinayey fadxiina wakaa waa daahiray ajiibuu war ajiiba daaciyallaahi xagga alle idinku baaqaya ama idinku yeedhaya culima haddaba lixdii icraabood xabad qura ayaa daahiro ah shanta kalena muqadar bay noqdeen beydkaasina intaa ayuu sheekhu ku sharxay icraabu kullin mid kasta icraabkiisa oo minhumaa labadan ka mida manquuska iyo maqsuurka muqadarun waa la qadarayaa fiihaa ay calayhaa dusheeda walaakiin nasbu qaadin ha ahaadee qaadin nasbihiisu yadharu wuu daahirayaa waa manquuska oo dhan halkaa markuu sheekhu marayo laba qodob oo muhiima buu soo sharxay qodobka koobaad waxa weeyi ficilka muctalkaee icraabka lagu qadarayo wuu soo sheegay sagaal oo ficilku leeyuu inoo soo sheegay haddana ismiga xarakada lagu qadarayo ee muctalka ah ayuu sheegay markuu halkaa marayuunbuu is yidhi war horta ma muctalkuunbaa xarakada lagu qadaraa saxiix miyuuna jirin xarakada lagu qadarayo isba saxiixiibuu u baydhay xarakada lagu qadarayey wa qadaruu way qadareen alaaata alaqsaam saddexda qaybood ayay qadareen fil miimi miimka ayay ku qadareen qablaalyaai ya'da ka horaysa ee min hulaamii kelmadda hulaamii ka ahaaday wuxuu ku yidhi ismigu hadduu noqdo mudaaf ilaa yaai lmutakalim sida kitaabii oo kale ama waladii oo kale ama hulaamii oo kale hadduu noqdo mudaaf ilaa yaai lmutakalim ismigu hadduu noqdo saddexda ecraaboodba waa lagu qadarayaa haddaan faacil ka dhigo waladii oon idhaa jaaa waladii damadii way ku qadaran tahay haddaan mansuub ka dhigo oon idhaahdo ra'aytu waladii fadxadii way ku qadaran tahay haddaan majruur ka dhigo oon idhaahdo marartu biwaladii kasradu way ku qadaran tahay saddexdaba icraabka waa lagu qadarayaa buu ku yidhi waqadaruu wowgaasi wuxuu u noqonayaa nimankii carbeed ama nuxaadii buu u noqonayaa haddii nuxaadda loo celiyo qawaacidkii lagu qadarayay ayay bayaamiyeen weeye haddii luqawiyiinta carbeed loo celiyana waxay ku hadleen isagoo xarakadiisii ay qadaran tahay buu noqonaya wa waqadaruu way qadareen alaaata alaqsaam saddexda qaybood waa rafcaha iyo nasbaha iyo jerka waa damaha iyo fatxaha iyo kasraha damaha fatxaha kasraha saddexdaba way qadareen fil filmiimi miimka ayay ku qadareen qablalyaa iyada ka horeeya ee min hulaami ka ahaaday hulaami miimkaasay domadu ku qadarnaani markaan jaaa hulaami idhaahdo isla miimkaasay fadxahu ku qadarnaani markaan ra'aytu hulaami idhaahdo isla miimkaasuu kasruhu ku qadarnaani markaan marartu bihulaami idhaahdo miimkaas saddexda icraaboodba way ku qadaran yihiin sababta loo qadaray waa maxay sababta loo qadaray waxaa la yidhaahdaa ishtiqaalu lmaxal bixarakati lmunaasaba ya-daa yar waxaa lagu marti qaadaa waa marti iyo adaa yari kelmaday marti u tahay martiduna waynu ognaho dee xuquuq gaara ayaa la siiyey yadaasi waxay tidhi waxaa laygu marti qaadi karaayo qura xarafka iga horreeyo la kasriyo uun xarafka iga horreeya halay kasriyo bay tidhi wax kasta xarakadiisu ha ahaatee kolkaa yadaa munaasibka u ah ayaa loo qadaray oo maxalkii uu ku mashquulay haddaba jumhuurulculamaa sidaasay yidhaahdeene moxamed ibnu maalik ninkii la odhan jiray saaxibulalfiya waa nin iska dulmadhaba buu ahaa dulmadhab madhabna si gaara uma taageeri jirin kolba halkuu saxda u arko ayuu raaci jiray wuxuu odhan jiray wacawdu khaafidin ladaacadfin calaa damiiri khafdin laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman idqadata walaysa cindii laaziman hortay nuxaaddii waxay sheegeen in waxaasi waajib yahay laakiin walaysa cindii laaziman anigu waxaan u haystaa inuuna waajib ahayn daliilkiibuu raacinayaayo wuxuu ku leeyahay idqad ataa fi nadmi wa nasri saxiixi lmuhbata qiraa'aadkana aad buu u yaqaanay sheekhuyo qirada kisaa'i buu deliishanaya markaa markanuu leeyahay eh, fi nasri markuu le waa qiradii kisaa'i buu deliishanaya maxamed ibnu maalik haddaba ninkaa dulmadhabka ah ee qolanaba aan aad u raacaynin kolba halkuu xaqu u arko uun isagu isku dayaya in laga helo muxuu sameeyey maxamed ibnu maalik wuxuu idhi jumhuurta markuu la hadlayey jaaa hulaamii gartay buu marka la daminayo in la yidhaha damada qadaran waa kow ra'aytu hulaamiina gartay buu yidhi miimkaa fatxa ku qadaran oo dee ma fadxisna waa kan uu kasrisan yahay laakiin xilliga la jerayo buu yidhi marka la jerayo ee marartu bikhulaamii la yidhaahdo miimkan maxaa laga rabay buu yidhi maxaa qadaran kasraa qadaran haddana muxuu haystaa kasruu haystaa wuxuu yidhi tarku lmawjuud wa dalabu lmafquud laysa min baabi alxikma shayga jirana joogana ha layskaga tago ku aan jooginna ha la raadiyo baabkii caqligaba way garab marsan tahay buu yidhi war aniga agtayda kasradu waa daahir buu yidhi kolkaa maxamed ibnu maalik almudaaf ilaa yaai lmutakalim damada iyo fadxaha unbaa la qadaraya amaa kasruhu waa daahiro oo wuu jooga jumhuurtu maxay ugu jawaabeen markuu yidhi tarku lmawjuud wa dalabu lmafquud laysa min baabi alxikma markuu yidhi jumhuurtu waxay ugu jawaabeen jaaa khulaamii markaan nidhaahna bay idhahan jaaa khulaamii aaway damihii hulaamka miimkani uu wadan lahaaye faacilku so uma qadarna kasradani waa maxay bay idhaahdeen ma kasradii jirka mise waa kasratulmunaasaba waa kasratulmunaasaba ra'aytu hulaamiin marka la yidhaha kasraha miimku sawtii munaasabada ma aha waa nacam iyaduna haddaba marartu bihulaamiin marka la yidhaah miimkan laba kasraa ku kulmay bay jumhuurtu yidhaahdeen kasrihii icraabku lahaa ee jer iyo kasrihi xarakatulmunaasabada kolka waxaanu baawarka siinaynaa bay jumhuurtu yidhaahdeen ka xarakatulmunaasabada waayo maadaamu damihiiba ka qaatay kasrahana ha ka qaato fadxahana uu ka qaatay dee kasrahana ha ka qaatay bay yidhaahdeen waa xarako kale weeyaane naga daaya bay yidhahdeen jumhuurtu wa qadaruu way qadareen alaaata alaqsaam saddexda qaybood filmiimi miimka ayay ku qadareen qablaalyaai ya'da ka horraysa ee min hulaamii ka ahaatay halkaa markuu marayo wuxuu inoo sheegay asmaada xarakada lagu qadarayo ee saxiixa ah wuxuu ka soo qaatay almudaaf ilaa yaai lmutakalim halkaa markuu marayuunbuu yidhi wararta icraabku ilan calaamatulicraabku xaraf iyo xarakaba wuu noqon jiraye soo labadaba ma ahayn jamac mudakarusaalim maxaa lagu rafcin jiray wowdu ma xarakay ahayd mise xaraf bay ahayd xaraf bay ahayd wuxuu yidhi war ilan icraabku xarakana wuu noqon jiray xarafna wuu noqon jiraye maxaa sababay buu yidhi inaan xarakada la qadarayun ka sheekeeyo xaraf la qadarayaa miyuuna jirin wuu jiraa xaraf la qadaraya dee isnaan ku soo daro buu yidhi walwaawu fii ka muslimiya udmirat wanuunu fii latublawunna qudirad halkaa wuxuu kaga warbixinayaa xaraf la qadarayo ma aha xaraka la qadarayo wuu soo dhammeeyey xarakadii la qadarayey walwaawu wowga fii ka muslimiya muslimiya dhexdeeda ku sugnaaday udmirad isaga laftiisa waa la qariyey oo waa la idmaaray wowga muslimiya ku jiraa waa mudmar oo waa la qariyey buu ku yidhi sheekhu muxuu u jeedaa muslimuuna oo jamc mudakarusaalim oo marfuuc hadal ku hadal jaaa muslimuuna dheh haddaan idhaa jaaa muslimuuna muslimiin baa timid haddaan idhaa jaaa muslimuuna muslimiin baa timid haddaan idhaa jaaa muslimuuna sow marfuuc maaha calaamatu rafcuhu waa maxay jaaa muslimuunada wowga ayaa lagu rafciyey sawcaynkaama ahayn bal aan jaaa muslimuunadaa mudaaf ka dhigo bal muslimuunadaa mudaaf ka dhig oo yaaulmutakalimu idaafee waxaan odhanayaa jaaa muslimuuna lii oo kaleu noqon jaaa muslimuuna lii muslimuuna lii markuu noqdo markaan damco inaan isku idaafeeyo laamka lii ku jira waan xadfayaa litakfiif baanan u xadfi ya'dii baan kordhigi muxuu noqonayaa markaa muslimuuna ya buu noqon muslimuuna ya muslimuna muslimuunaya tallaabada koobaadeen sameeye waa maxay laamkii liig ku jiray baan xadfay muslimuunaya buu noqday muslimuunaya markuu noqday muslimuunaya nuunkii baan haddana jarayaa nuunkii waayo lilidaafa baan u jarayaayo waynagii odhan jirnay mudaafka nuunka muanaha iyo nuunka jamaca toona looma ogola muslimuuna yadii nuunka jar muxuu noqonayaa muslimuuya buu noqonayaa muslimuuya tallaabada labaad nuunkii baan jaro muslimuuya buu noqday muslimuunya markuu noqday qaacido sarfiga lagu yaqaano oo qaacidatu sayid la yidhaahdo ayaa halkaasi oo boodaysa qaacidatu sayidna waxa weeye ida ijtamacat ilwaawu walyaa wa sabaqa axaduhumaa bisukuun qulibat ilwaawu yaaan wa udqimat ilyaau filyaa haddii af carabiga wow iyo ya isku xiga la arko midkoodna uu reebmo wowga ya baa loo bedelayaa labada yahoodna waa laysku idqaamaya muslimuuya muslimuuya wowgiiya u bedel yadana muslimuya waa tallaabada saddexaad muslimuya wowgiibaa ya u bedelay talaabada afraadna halkaanbay ku jirtaayoo labadii yood baan isku idqaamay muslimuya afar tallaabo ayaan maraya muslimuya markaan marayo yada ilan wowgan damaa ka horrayn jirtay oo muslimuya miimkaasi uu damisan yahay damadaa kasraha loo bedelo litaslama alya si ay yadu inoogu badbaado muslimuya miimkii uun kasri maxaan odhanayaa muslimiya muslimiya imise tallaabaan sameeyey markaa shan tallaabo ayaan sameeyey muslimiya muslimiya jaaa muslimiya muslimiintaydii ayaa yimid haddaba muslimiya haddii icraab lagu yidhaa seedku icraabi muslimiya faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawu lmunqalibatu yaaan almudqama fii yaai lmutakalim halkaa waxaa weye wowgaa yada loo bedelay ee yada kale lagu sii dhex qariyey ayaa lagu rafcinaya xadiidka bukhaariga ku qoran ayaa riwaayadan oo kale ku yimid xadiidka bukhaariga ku qoran nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam waraqata binu nawfal buu ahaa sida waraqata binu nawfal markii nebigu uu u tegey iyo khadiiji ay u tegeen muxuu waraqa lahaa markuu ku yidhi yaa laytanii kuntu jadacan alla miyaan ahaada nin da'yar oo ilkaridanaya marka ay tolkaa ku saarayaan buu yidhi diintan aad sidato cid la timaadaa ma jirto ilaa waa la colaadiyaa waa la colaadiyaayo diintaa lagu colaadiyaa kolkaa wuxuu eh, waraqa yidhi alla miyaan nin oday abuu ahaayoo da'a alla miyaan buu yidhi nin yaroo dhallinyara ahaado marka ay tolkaa ku saarayaanay ku eryayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aad ula yaabay sidii loo jeclaa dee moxamed baa laodhan jiray moxamed alamiin ayaa la jiray aad baa loo jeclaayo quraysh dhallinyarteeda uu ka dhex tilmaanaa iyo saaridan waraqa ka sheekaynayo labadaas isku qaban waayey markaasuu si yaab leh ayuu u weydiiyey nebiguyo xadiidka bukhaariga ku qoran muxuu ku yidhi awa mukhrijiyahum mukhrijiya waa mubtade maxaan ku icraabnaa haddaba waa muslimiyadeennan oo kale weeyi awa mukhrijiyahum oo miyay isaarayaan mukhrijiya waa mubtade marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw lmunqaliba yaaan almudqama fi yaai lmutakalim wa huwa mudaaf wa yaau lmutakalim damiirun mutasil fii maxali jar mudaafun ilayhi mabniyun cala alfatx masaladu ka hadlay horta waa masaladaa ah walwaawu wowga fii ka muslimiya muslimiya dhexdeeda ku sugnaaday udmirad waa la idmaaray wowgaasi waa wow mudmaro oo la idmaaray buu ku yidhi halkaa xarafkii oo la qadarayo ayuu inoo sheegay oo laakiin ismi ku jira talow miyaan xarafka isagoo ficil ku jirana la qadarin miyaa la qadaraa talow isagoo ficil ku jira nacam waa shadriga dambuu kaga hadlaya wa nuunu nuunta fii latublawunna ahaatay qudirad iyadana waa la latub latublaguna nuunteedana waa la qadaraye la soco iyaduna waa la xadfaye la soco qudirad ay xudifad waa la xadfay haddaba culima latublaguna balan eegno kelmaddan latublaguna ah aayad qur'aanay ku jirtaabe waxa weeye ficilku wuxuu ahaa balaa kelmadda balaayaba af carabiga laba macno ku timaada qoraalkana dee culimmada rasmigu way kala yaqaaniino laba siyood baa loo qora balaa alifkaa u dambeeya haddii sida ya'da loo qoro oo ba iyo laam iyo ya'ad qorto bilaa dhibica waa nacan bay u dhigantaa oo waa xarafkaasi balaa haddaad alifka dambe sida ya-da u qorto waa nacan bay u dhigantahay oo waa xaraf balaa haddii alifka kor loo taago oo alifka qaa'imo laga dhiga sida dacaa oo kale ficil maadi weeyaanoo balaa waa imtixaan ilaahay baa qur'aanka ku yidhi innaa balownaahum kamaa balowna asxaaba aljanna waxaannu u imtixaannay kuwii beerta lahaasaannu u imtixaannay oo kale kolkaa balownaadaasi ilayn balow wowgaasi waa ficilka aakhirkiisii naaduna waa faacilkii kolkaa balaa buu ficilku yahay balaada hala mudaariceeyo balaynu eegna latublawunadu inta dariiqay soo martaye balaada hala mudaariceeyo ybluu ku iman ybluu ta ha lagu mudaariceeyo tabluu ku iman tabluu ha la majuuleeyo tublaa ku iman yowma tubla saraa'iru tublaa ku iman marka la majuuleeyo tubla eeg tubla waa la imtixaanaya tublada afcaalulkhamse ha laga dhigo tublada afcaalulkhamse waawljamaaca sidata ha laga dhigo waxay noqonaysaa tubla tublayuuna aslulasiil wakaa tublayuuna maxay noqonaysaa baynu nidhi marka tublayuuna aan ugu dhawaaqo tublayuuna markaan ugu dhawaaqo ya-da ma arkaysaa qaacido qaacidatulqalbi loo yaqaano oo shuruud dhowra a ah leh ayaa ku dhacaysa waxaa la odhanayaa taxaraka xarfulcille oo ya-da ah wanfataxa maa qablahu oo laamka ah qulibat alcillatu alifan tublaa iyo wowgiioo reeban laba xaraf baa kulmay alif reeban iyo wow reeban af carabigana lagama ogola qaaciido kalaa meesha imanayso qaacidatulmucta la yidhaahayo waxay odhanaysaa waa sarfiga ida ijtamaca xarfaani saakinaani muctallaani wajaba xadfu xarfi alyaq laba xaraf oo oo muctali hadday kulmaan ka xadafka u cunama ayaa la xadfaa ma xadafnaa mise yada warwowgu waa naa'ibu faacil naa'ibu faacilkuna waa cumde waa tiir dhexaad gurigaa ku taagan guriga inagu soo dumaya kalaamkao dhan baabaaba baaba'aya haddii wowga la taabto bes alifka inaga xadfa alifkani wuxuu yidhi haddii lay maxaa lay hayaa anigana deileen qofku jiritaankiisa wuu ilaaliyaaye maxaan ku sii jiraa buu yidhi waxa la yidhi xarafka kaa horreeye laamka ah, ayaa fadxadiisa laguu dayni fadxada ayaa loo damaanad qaaday alifka marka la xadfo in fadxada laamka loo daayo maxaa loogu dhawaaqay markaa eh, tublowna buu noqday tublowna waka tublowna imise iclaal baan hadda soo mariyey yadii baan alif u bedelay haddana alifkii baan xadfay tublowna saw maaha tublowna nuunu tawkiid inaan ku daraan u baahday marka nuunu tawkiid lagu darayo waxa wanaagsan in laamulqasam xagga hore horta lagaga daro laamulqasam xagga hore kaga dar tublownadii laamulqasam ku dar latublowna buu noqday latublowna waa tallaabo saddexaad sow ma aha latublowna latublowna markuu yahay nuunu tawkiid iigu dar kii saqiilada ahaaa latublownnna buu noqday nuun baan ku daray waa tallaabadii afraad latublownnana markuu noqday qaacidaa tidhaahda tawaalu lamhaal muujibun lilxadfi kamaa ana tawaaliya almilayni muujizuhu laba xaraf oo isku nooci hadday kulmaan waxa jaa'isa in mid ahaan la xadfo haddii saddex xaraf wax ka badani ay kulmaan saddex xaraf iyo wax ka badanina waaba waajiba in mid la xadfaa saddex nuunood baa kulmay latublownnanna saddex nuunood baa kulmay war nuunkee la xadfaa saddexdaa culimay waa qasab in nuun la xadfaa taa laakiin keen ka dhignaa waxaa la yidhi saddexda nuunood yaa la xadfaya nuunulicraabkii baa la xadfi hadda ficilkani waa marfuucee la soco nuunulicraabkii ayaa la xadfi waa tallaabada shanaad nuunulicraabka xadfa tallaabada shanaad markaa nuunulicraabkii xadfo maxaa soo hadhay latublowunna bay noqotay latublowunna halkaa lafteeda war kalaa ka soo booday warka ka soo booday waxa weeye iltiqaau saakinayn baa dhacay oo wowgiioo reeban iyo nuunu tawkiidka nuunka horeoo reeban baa kulmay iltiqaau saakinayn latublowunna waxaa la idhi wowga ama la jari karaa wowga waxa la jaraa damo ka horraysa hadday jirto wowgii ma dama ka horraysa latublowunna wowga ma dama ka horraysa waa maya fadxaha dama looma bedeli karo waayo fadxahani alif maqan ayuu kutusayaa mayla socotaa hadda alif baa ka muuqanaya fadxahan maxaynu samaynaa wowganna lama xadfi karayo xarfu cillo weeye lama odhan karayo waa naaybu faacilkii nuunu tawkiidkana lama xadfi karayo qaradka nuunu tawkiidkaa lumaya maxaa dhacay hadda maxaa la samaynaya markaa waxaa daruuriya in wowga la xarakeeyo xarako isaga la nooca wowga ha laynoo damiyo maxaynu nidhahnaa markaa latublawunna wowga un damiya latublawunna latublawunna lix tallaabo ayaynu u soo marnay lix tallaabo macallimiinta qolada suraaftu waxay ku odhan jireen macallinow aayarunbaad latublawunna akhriyaysaayee horta intaannu u soo marnay miyaad la socotaa inta aanu dariiqeennu u soo marnay inta cillasaar ee kelmaddan aanu soo cillo ee sarfi ahaan aanu soo cillo ma la socotaa nin bisil buu qofku xagga luqadda markaad doonayso hadduu runtii sideeda u barto haddaba latublawunna haddii icraab lagu yidhaha maxaad ku icraabi latublawunna waa inaad icraabtaa allaamu muwada'a lilqasam mabniyun cala alfatxi markaad tidhaa tublawunna ficil mudaaric muqayaru siiqa marfuuc wa calaamatu rafcihi annuunu almaxduufa litawaali alamhaal marfuuc waa calaamatu rafcihe hubuutunuun ma aha waa calaamatu rafcihi maxaynu naqaanay waa calaamatu rafci hubuutunuun baynu naqaanay saw ma aha waa calaamatu rafci annuunu lmaxduufa litawaali اlamhaal laakiin odhan maysid waa calaamatu rafci xadfunuun xadfunuunku waa nasbiya jasmu oo qora laakiin annuunu lmaxduufa way ka yar duwan tahay annuunu lmaxduufa way ka yara duwan tahay ta hore walwaawu wowda fika muslimiya muslimiya dhexdeeda ahaatay udmirad waa la idmaaray oo wowdaasi waa mid la idmaarayo la qadarayo wa nuunu nuunta fii latublawunna latublawunna dhexdeeda ahaatayna qudirad waa la qadaray cashirkeennan bal nuqadkiisa hadda ila yar eega ilan nuqdooyinka ugu muhiimsanee cashirku leeyahay inaan ogaano weeye calaamaadka jasmaha oo saddex ah mawaadicda jasmaha oo saddex ah intaa ma ilaahaysiin hadda muctalka ficilada iyo icraabkiisa oo sagaala muctalka asmaada iyo icraabkiisa oo lix ah asmaada saxiixa ah ee xarakada lagu qadaro sida almudaaf ila yaa ilmutakalim oo saddex icraabood lagu qadarayo jamaca mudakaru saalim xaalatu rafcaha oo wowgiisii la qadarayo afcaalu lkhamsaha oo xaalatu rafcaha nuunkiisii la qadarayo intaa ayuu niqadka cashirkeennu uu ka koobnaanaya ayay macnaha aan ise soo saarno waljasmu jasmo fi lafcaali ficilada la jasmiyo bisukuuni sukuun buu ku sugnaaday ow xadfi xarfi cillatin xarfu cillo xadafkiibuu ku sugnaaday ow nuunin nuun xadafkiibuu ku sugnaaday fa xadfu nuunirafci nuunu rafcaha xadafkiisu qadcan go'naanba yelzamu wuu waajibayaa fi lkhamsati shantii dhexdooda alafcaali ee ficillada ahaa xaysu tujsamu meel kastoo la jasminayo wa bisukuuni sukuun ijzim ku jasmi mudaarican mudaaric mudaarica oo salima ka badbaaday min kownihi ahaantiisa khutima mid lagu khatimay uu yahay bixarfi cilatin xarfu cille imaa biwaawin wow in lagu khatimo ow biyaain ya in lagu khatimo ow alifin alif in lagu khatimo wa jasmu muctallin ka buka jasmintiisa bihaa xuruuftan ku buka an tanxadifa inay xadfoonaato weeye wa nasbu diiwaawin wowga ka u saaxiibka a nasbintiisu wa yaain ya'da ka u saaxiibka a nasbintiisu yadharu way daahiraysaa wamaa siwaahu kaa waxa ka soo hadhay fi alaai saddexda jeerba qadaruu way ku qadareen fanaxwu yaqzuu yaqzuu iyo ka la midka ah yahtadii iyo ka la midka ah yakhshaa iyo ka la midka ah khutima waxaa lagu gebagebeeyey bicillatin cillo ayaa lagu gebagebeeyey wa hayruhu kayrkiina minhaa cilladii ayuu salima ka badbaaday wa cilatu lasmaa'i asmaada cilladeedu yaaun waaye iyo wa alifun alif fa naxwu qaadin qaadi iyo ka la midka ah walfataa alfataa iyo ka la midka ah bihaa iyada ayaa curifa lagu aqoonsaday icraabu kullin mid kasta icraabkiisa oo minhumaa labadan ka tirsan muqadarun waa la qadarayaa fiihaa ay calayhaa dusheedaa lagu qadari walaakin nasbu qaadin qaadi nasbihiisu yadharu wuu daahiri wa qadaruu way qadareen alaaata alaqsaam saddexda qaybood filmiimi miimka ayay ku qadareen qabla alyaa'i ya'da ka horreeya oo min hulaamii ka ahaaday walwaawu wowga fika muslimiya muslimiya dhexdeeda ku jira udmirad waa la idmaaray wa nuunu nuunta fii latublawunna latublawunna dhexdeeda ahaatayna qudirad waa la qadaray insha allah cashirkeennu wuu badanaya haddaan intii dambe ku darna imtixaanka ahayd inta dambe cashirkeenna berriya ayaynu u dhiganaynaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam waxaynu samaynaynaa berri roobdoon baa jirta laakiin insha allah inagu cashirkeenna waynu leenahay roobdoontu waa gelin hore kolley waa gelin hore roobdoontu innaga cashirkeennuna waa gelin dambe kolkaa wax isqabsanaya ama codhiidhi isku jira ma jiraan cashirkeennu wuu inoo jirayaa insha allahu tacaala waana wiiga maalintii inoogu dambaysay waxaan doonayay berri insha allah inaan imtixaankii hore qaybinno ayaan doonayey ardaydu natiijadii kitaabka horena aan eegno kolka insha allah wax yar baa iga dhiman waxaynu ogaan doonnaa maanta su'aalaha waad isiin doontiinoo idinkaa iska soo dhegaysanaya kolka insha allah haddaan ka soo gaadhsiiyo berri ayaan qaybinaynaa haddii kalena sabtida inooga dhigi doonta